alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu la muxamedi wala ali muxamed wslama tasliima kaiira kitaabkiibaynu ku soo jiray atibyaan fii aadaabi xamalati lqur'an waxaynu joognay baabkii lixaad oo kitaabka ugu badnaa oo badankii kitaabka ku dhacaayey ayaynu gebagabadiisii joognay kitaabkuna wuxuu ka koobnaa toban baab mucdu wuxuu ahaa baabka lixaad qaybta ku saabsan khatimaadda qur'aanka la khatimaayo ayaynu joognay masaaisha isha khatimaadda ku saabsan ee aanu sheikhu sheegin ee culammada qaarkood ay sheegi jireen waxaa ka mid ah in haddii qur'aanka xurufi ka dhacdo ama aayada ay ka dhacaan ama aayaadka qaarkood la qaldo in la koobo oo marka gebagabada la khatimay aayaadkaa dib loo akhriyo culammadii salafka qaarkood waa samayn jireen masalan qur'aan baa la akhrinayaa ama lagu tukanayaa waxaa ku dhacay akhlaad ama aayaad laga booday ama aayaad la qalday tilaawadooda leylat alkhatma ayaa aayaadkaa lagu soo celin jiray si ay khatmadu u dhammaystiranto waxba ayna uga maqnaan aayadihii iyadoo la koobay aayadda caynkaasa iyo aayadda saasa iyo aayadda saasa yacni aayaddaa waa laga booday aayaddaa tilaawadeeda waa la qalday marka aayaadkii dib baa loo akhrinaya marka taasi waxay keensanaysaa in qur'aankii oo dhammaystiran in la akhriyay keensanaysa laakiin intii la qalday ama intii laga booday haddii aan dib loo akhriyin oo leylata alkhatma ama yowma alkhatmi aan la akhriyin waxaa ka dhalanaysa inay qur'aankii ka maqan yihiin qur qur'aankiina aan la dhammaystirin masalada caynkaasina waa mas'alo muhim ah. bacdu salaf saasay samayn jireen salafka qaarkood saasay samayn jireen wuxuu sheikhu yidhi almas'alatu alkhaamisa masalada shanaad yustaxabu idaa faraqa min alkhatmati an yashraca fii ukhraa caqibaha waxaa la jeclaysanaya oo la sunneeyaa markuu ka faaruqo ruuxu khatmada uu qur-aanka khatimay inuu gudagalo khatmo kale inuu bilaabo iyada dabadeeda oo qur'aankii markuu dhammeeyo waa inaanu intaa ku joogin waa inuu haddana soo bilaabaa faqad istaxabbahu salaf arrinkaa waa jeclaysteen salafku oo waxay yidhaahdeen waa shay fiican in la sameeyo saas waxaa la samaynayaa marka la akhriyo birabbinnaas la akhriyo ayaa faatixada lasoo bilaabayaa awalka suuratulbaqarana waa lasoo bilaabayaa dhowr aayadood ilaa shan aayadood meelahaasaa laga akhrinaya dabeedna halkaasaa lagu joojinaya taa macnaheedu waxay tahay khatmadii kala bilaaban oo laguma nagaan tii hore la dhameeyey ee tii kalea la gudagaloo la soo bilaaba waxtajuu fiihi bixadiisi anasin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal khayru alacmaali alxallu waalrixlatu camallada waxa ugu khayr badan furitaanka iyo guuritaanka waalrixlatu iyo waalruxlatu labada mid walba waa loo dabdiyey rixladu waa guuristii yacni marka la furfurto oo la dego laguma nagaanayo haddana waa la guurayaa marka geeddi iyo degitaan ayaa labadaba lagu sugan sugayey qiila wamaa huma maxay yihiin labadaasi xalliga iyo ruxladu maxay yihiin qaala iftitaaxu alqur'aani wa khatmuh waa in qur'aanka la furfurto oo la bilowdo lana khatimo xadiidkani waa daciifun jiddan bal ee culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa mawduuc waayo xadiiska anas sanadkiisa waxaa ku jira nin a'immada qaarkood yidhaahdeen waa kadaab oo beenawaas ah marka wuxuu noqonaya xadiisku mawduuc buu noqonaya bishru bnu lxusayn nin la yidhaahdo ayaa ku jira ninkaana abu daawuud aldayaalasi wa abu xaatim alraazi iyo culamo kaleba waxay yidhahdeen waa kadaab waa beenawaas weeye xaafid ibnu xajar markuu sidaa u sheegay nataa'ijulafkaarka oo uu yidhi sanadkiisa ninkaasaa ku jira isla xadiiskan buu ku sheegay imaamu nawowi kitaabkiisa adkaar la yidhahdana a'immadaasi inuu kadaab ku sheegeen markuu tilmaamo wuxuu uhi walahu nushatun can zubayr bni cadiyin laa yutaabacu fii akariha nuskhada axaadiisa oo bimacna badan ayuu ka soo wariyey zubayr ibnu cadiy nuskhada badankeeda cid ku raacday ma jirto marka maxaa isu raacay inuu kadaab yahay iyo waxa uu soo wariyey inuu badiba la keliyoobay khaasatan weliba markuu zubayr ibnu cadiy ka warinayay isla xadiiskanna zubayr ibnu cadiygaasuu ka warinaya saas aawadee xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa wa cajiibun lishaykhi kayfa iqtasara calaa haada wa nasaba ila asalafi alixtijaaja bihi waxaa la yaab leh sheikha nawowi inuu xadiidkan ku gaabsaday oo xadiiskan keliya soo arooriyey xadiisu anas ibnu xajar baa odhanaya waa la yaab buuhi uuna u nisbeeyey salafku inay xujaysteen oo deliishadeen waa arrin la yaab leh walam yadkur xadiisa ibna cabbaas haddana aanuu sheegin xadiiska ibnu cabbaas xadiiska ibnu cabbaasna kan waa ka roon yaho waa ka fiican yahay wa huwa almacruufu fii hada albaab xadiiska ibnu cabbaasna baabkan isagaa lagu yaqaanaa waqad akhrajahu bacdu ala'immati sita imaamyaalka lixda cid ka midaa soo saartay xadiiskaa xadiiskaa ibnu cabbaas ala'immatu sita bimacnaa sunannada qaarkood baa soo saaraa loo jeeda ala'immatu sita ayaa loo jeedaa yacni bukhaari muslim abu daawuud tirmidi nasaa'i ibnu maajah imaamyaalkaa sitada ah qaar ka midaa soo saaroo sunannada qaarkood baa lagu soo wariyaa laga tilmaamayaa oo tirmidi baaba jaamiciisa ku soo wariyey cid kaloo soo saartayna waa jirta intaa kuma dayne wuxuu ihi wasaxaxahu bacdu lxufaadi kamaa sanubayinuhu in sha allah weliba waxa u raacda xadiiska ibnu cabaas xufaadda qaarkood baa saxiixiyey oo ku sheegay inuu saxiix yahay xufaadda saxiixiyeyna waxaa ka mid a xaakim xadiiskaasi wuxuu sheegayaa can ibni cabaasin qaala qaala rajulun yaa rasuula allahi ayu lcamali axabu ila allah qaala alxaalu lmurtaxil qaala wama alxaallu lmurtaxil qaala aladii yadribu min awali alqur'aani ilaa aakhirihi kullamaa xalla irtaxal nin baa nebiga wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam sida ibnu cabbaas sheegaayo camalkeebaa ilaahay ugu jecel yahay wuxuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam alxaallu lmurtaxil ka degaaye haddana guuraya su'aal buu soo celiye oo wuxuu yidhi kan degaaye guuraya muxuu yahay qaala aladii yadribu min awali alqur'aani ilaa aakhirih waa ka akhrinaya ee maraya qur'aanka awalkiisa ilaa aakhirkiisa laga gaadho kullamaa xalla irtaxal markastuu dego oo bimacnaa qur'aanka dhammeeyo waa guuraya bimacnaa waa soo bilaabayaa isla markuu dhammeeyo haddana soo bilaabayaa marka wuxuu ku jiraa yacni guuritaan iyo degitaan degitaanku degayna mid iska nagaanaya maaha isla markiiba haddana waa guuraya marka akhrintii qur'aanka la akhrinaayey ee la khatimaayey ee haddana la soo bilaabayey ayaa waxaa laga soo qaadayaa inay tahay irtixaal dhammaynta la dhammeeyana waxaa laga soo qaadayaa inay tahay degitaan xadiiskaasi calaa kulli xaal waa ka roon yahay xadiiska markaa uu sheikhu soo marka khatmada qur-aanka inaan lagu nagaan oo markastoo la dhammeeyo lasoo bilaabo ayaa mas'aladan sheikhu ku sheegaya inay saasi mustaxab tahay albaabu asaabic baabka toddobaad habata fii saxiixi muslim raximahu allahu tacaala can tamiimin iddaariyi radia allaahu canhu qaala ina anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal addiinu nasiixa waxaa ku sugnaaday saxiixu muslim ilahay ha u naxariisto muslime isagoo tamiimi daari kaa warinaya ilaahay ha raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi ina anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal addiinu nasiixa nebigu wuxuu yidhi diintu waa nasteexo qulnaa liman waxaanu nidhi yay u tahay qaala lilaahi walikitaabihi walirasuulihi walia'immati almuslimiina wa waxay u tahay lilaahi ilaahay bay u tahay walikitaabihi kitaabkiisa qur'aankaabay u tahay walirasuulihi rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam bay u tahay nasiixo nasiixo ilaahay bay u tahay kitaabkiisa qur'aankaabay u tahay rasuulkiisa ayay u tahay sala allahu alayh wasalam walia'immati almuslimiin yacnii imaamyada ama hoggaamiyeyaasha muslimiinta hoggaamiyeyaashooday u tahay wa caammatihim dhammaantood bay u tahay qaala alculamaa'u raximahum allahu tacaala culammadu waxay yidhaahdeen ilaahay ha u naxariistee annasixatu likitaab illahi tacaala hiya aliimaanu biannahu kalaamu allahi tacaala wa tanziiluh nasteexada kitaabka ilaahay ay u tahay waa rumaynta la rumeeyo qur'aanku inuu yahay hadalkii ilaahay wa tanziiluhu ku ilaahay soo dejiyey inuu yahay laa yushbihu shayun min kalaami alkhalq ma shabbahaayo shay kalaamka khalqiga ka midii shabihi maayo walaa yaqdiru calaa misli alkhalqu biasrihim mana awoodayaan isagoo kale khalqigoo dhammi marka dhammaantood laysku daro kulligood ma kari karaan mid la mid uma ah. suma tacdiimuhu wa tilaawatuhu xaqa tilaawati intaa dabadeed nasteexu waxay ugu tahay weynaynta la weynaynaya qur'aanka oo qur'aankii waa in la ixtiraamaa oo la weyneeyaa wa tilaawatuhu xaqa tilaawati waa in la akhriyaa akhrinta uu xaqa u leeyihi wa taxsiinuha waa in tilaawada qur'aanka la wanaajiyaa waalkhushuucu cindahaa agteedana lagu khushuuca wa iqaamatu xuruufi xuruuftiisa waa in la toosiyaa fi tilaawati akhrinta gudaheeda waadabbu canhu litaawiili lmuxarifiin waa in la daafacaa dembigu waa difaac waa in qur'aanka la daafacaa oo laga celiyaa oo laga daafacaa lita'wiili almuxarifiin kuwa taxriifka samaynaaya wax beddelaya ta'wiilkooda wa tacarudi ataaqiin kuwa xadgudbaaya u bambax ay u bambaxayaan qur'aankaoo wax ka sheegayaan ay doonayaan inay qur'aankii wax ka tilmaamaan ama ay deliishadaan ama ay fasiraan laga daafacayo jahli bay doonayaan inay qur'aankii wax kaga sheegaan oo ka fasiraan waatasdiiqu bimaa fiih iyo rumaynta la rumeeyo qur'aanka waxa ku sugan dhammaan inuu munazal yahay oo xagga ilaahay ka yimi waa in la rumeeyaa wax alla wixii khabar ku jirana waa in la rumeeyaa waalwuquufu maca axkaamih waa in lagu joogsadaa axkaamta qur'aanka oo loo hoggaansamaa oo axkaamta qur'aankuu sheegayo sidooda loo raaca xalaashiisii laga xalaal dhigtaa xaaraanta qur'aankuu sheegayna laga xaaraan yeeshaa wa tafahumu culuumihi wa amsaalih waa in la fahmaa cilmiyada qur'aanka iyo tusaalayaashiis walictibaaru bimawaacidi waa in lagu cibro qaataa oo lagu waano qaataa waanooyinka qur'aanka watafakuru fii cajaa'ibi waa in laga fekeraa cajaa'ibta qur'aanku leeyi waalcamalu bimuxkamih waa in lagu camal falaa qur'aanka kiisa muxkamka ah waatasliimu bimutashaabihih waa in la nabadgeliyaa qur'aanka mutashaabihiis waalbaxsu can cumuumihi wa khusuusihi wanaasikhi wa mansuukhi waa in la baadhaa qur'aanka caamnimadiis oo markuu caam sheegaayo macno guud sheegayo iyo markuu khaas sheegayo macno gaara sheegaayo waa in la baadhaayo la eegaa wanaasikhi wa mansuukhi kiisa wax nasakhaya ee dembeeyey ee isaga lagu camal falaayo iyo ka mansuukha ah ee horreeyey ee aan lagu camal falayn ee la nasakhay waa in la baadhaa wa nashru culuumih waa in la faafiyaa cilmiyadiis waadducaa'u ilayhi waa in xaggiisa loogu yeedhaa dadka wa ilaa maa dakarnaa min nasiixatii iyo ashyaadaynu sheegnay oo nasteexada qur'aanka ka mida ah. waa in dadka loogu baaqo kullu daalika waxay soo gudagelayaan nasiixada kitaabka ilaahay loo nasteexaynayo xadiiskani waa xadiis caana ah oo mashhuura ah. waxaanu ka mid yahay axaadiista aadka culammadu ay u soo qaataan ilaa arbaciinka uu ku jiro kitaabka xadiiskaba laga bilaabo uu ka mid yahay axaadiista ku sugan marka waa xadiis muhima marka diintii waa nasiixo waxay u tahay lilaahi wa likitaabihi wa lirasuulihi wa lia'immati almuslimiina wa caammatihim mawdicu shaahidka hadda uu u soo qaatay keliyuu sheikhu fasiray oo ah kitaabka ilaahay inuu naseexa ay u laakiin inooma fasirin inay ilaahay iyo rasuulkiisa iyo a'immada muslimiinta iyo muslimiintoo dhanba ay nasteexa u tahay diintu culammadu waxay yidhaahdaan ilaahay waxay naseexo ugu tahay tawxiidkiisa qirista la qiraayo iyo ictiqaadka ilaahnimadiisa xaqa la ictiqaadinayo iyo cibaadada keligii la caabudaayo oo aan waxba loogu shariig yeelayn sinaba wax lala wadaajinayaana ayna jirin wax lagu shabbahayaa aynay jirin tashbiih iyo tamsiil laga nasahayo oo la odhanaayo khalqiga lama mid aha nuqsaan iyo ceeb laga nasahayo asmaada iyo sifaatka uu isu sugay loo sugaayo iyagoo tashbiih iyo takyiif in qaab loo sheego sifaadka ilaahay oo kayfiyad gaara loo sheego iyo in khalqiga lagu shabbaha ay ka maran yihiin taxriif iyo tactiilna ay ka maran yihiin in la beddelo macnaheeda la leexiyo oo ta'wiil baatila la saaro kullu dalika ay ka maran yihiin asmaadiisa aan ilxaada lagu samaynayn magacyadiisa wanaagsan ilaahay lagu magacaabaayo magacyada ula la khaaska yaho khalqiga aan lagu magacaabi karinna aan cid kale lagu magacaabi karin loona bixin karin magacyada ilaahayna ee lafdigooda iyo macnahooda mid walba in la sugaayo lafdigooda iyo macnahooda mid walba in la sugaayo ilaahay sifaadkiisa in la ictiqaadinayo sifada uu ilaahay isku sifeeyey ama rasuulkiisa sala allahu aleyh wasalam ilahay ku sifeeyey lagu sifaynaayo sifada uu isu diiday ama rasuulkiisa u diidayna loo diidaayo min hayri takyiifin walaa tamhiil wa min hayri tactiilin walaa taxriif ama siday culammada qaar ka cabiraan tanziihun bila tactiil wa isbaatun bila tashbiih siday culamada qaar ka cabbiraan tanziihun bila tactiil ilahay waa la nasahayaa xumaan waa laga dheeraynaya yadaan tactiil lagu dhacayn oo wuxuu isu sugay aan loo diiday wa isbaatun bilaa tashbiih in la sugaayo sifaatkii asmaadii ilaahay iyadoo tashbiih aan la gelinaynin wa isbaatun bilaa tamsiil ama bilaa tashbiih allah keligii la caabudaayo afcaashiisa loo ictiqaadinayo wahaakada siday allah ugu tahay nasiixada ay ugu tahay waa saas waa in tawxiidkiisa lala yimaado keligiina la caabudo rasuulkiisa waxay nasiixo ugu tahay ictiqaadka la ictiqaadinayo rasuulnimadiis inuu rasuul ilaahay soo diran yahay oo xaq ah oo allahu waxyooday khabar kastuu sheegaana uu yahay run xukum kasto uu sheegaana uu yahay caddaalad waajibna ay tahay in la ateeco oo wuxuu faray la farsoomo wuxuu reebayna laga reebtoomo allah waxaa lagu caabudayaana ay noqonayso wax rasuulka lagala kulmay ay noqonayso rasuulkaasina aanu khasaa'istii ilaahay waxba kala hayn oo maqaamkiisii aan lagana kormarinayn lagana hoos marinayn oo in khuluwi lagu sameeyo maqaamkiisa laga kormariyaa dee ma bannaana waxa diidaaya sharcigii diintii baa diidaysa oo nabigu muxuu ihi sala allahu aleyh wasalam ajcaltanii lilaahi nidda hadda maaragta ninkii hadalka khaladkaa ku hadlay ee yidhi maa sha allah wa shi'ta ama maa sha allah wa shaa muxamed ajcaltanii lilaahi nidda baa nebigu ku yidhi sala allahu aley wasalam ma midaad ilaahay la mastaynaysaad iga dhigaysaa iga dhigin yacani waa diidey wuxuu kaloo nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam maa uxibu an tarfacuunii fowqa mansilati alatii anzalanii allahu biha ma jecli mansilada ama maqaamka ilaahay i dejiyey inaa iga kor marisaan ma jecli baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam marka quluwiga waa diiday laa tutruni kama atrat nasara bna maryam inama ana cabdu faquluu cabd llahi rasuuluh wahaakada marka khulaasadu waxay noqonaysaa rasuulku cabdu falaa yucbadu wa rasuulun falaa yukadabu walakin yutaacu wa rasuulku waa addoon oo lama caabudaayo ee isaga caabid lilaah ah oo ilaahay caabudaayo wa rasuulun falaa yukadabu waa rasuuloo la beenin maayo walaakin yutaacu wa yutabac ha yeeshe waa la ateecaya waana la raacaya rasuulnimadiisana waa la ictiqaadinaya walia'immati almuslimiin imaamyaalka muslimiintana nasiixay u tahay oo in xaqa lagu ateeco oo la ixtiraamo oo la qadariyo xaqiina lagu ateeco wax macsiyana cidnaba aan lagu ateecin a'immatulmuslimiin mar waxay noqonaysaa xagga amarka diinta inay imaamyaal ugu yihiin oo waxay noqonaysaa culammadii a'immada ahaa ayay noqonaysaa marna waxay noqonaysaa amarka adduunyada inay hoggaamiyayaal ugu yihiin marka labada qolo qolona xadkoodii la dhaafin maayo lagu talax tegi maayo nabigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq ateecitaan makhluuq la ateecayaa ma jiro oo lagu ateecayo khaaliqa in la caasiyo yacni allah waa in la ateecaa marka taacada ilaahay taacada khalqiga waa ka weyntahay hadday isu kaa taagto inaad makhluuq ateecdo iyo inaad allaha ateecdo dee waxa mudan inaad allah ateecdo ya inama ataacatu fi lmacruuf xadiis kaleo saxiixaynkaa ku sugan nebigu wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam taacadu waxay ku sugantaho qura macruufka waxa san ee wanaagsan bay ku sugantay marka madaxda muslimiinta waa inaan lagu bixin kufri bawaax oo cad ilaa ay la imanayaan oo taa la xaqiiqsanaayo in gaalnimo cad oo daahir ah oo aan shaki ku jirin ay la imanayaan mar labaadkana awood loo leeyahay in meesha laga beddelo muslim lagu beddelo haddaan sidaas la helin bixista lagu baxaya ma banaana waxa bixitaanka sababaya keensanayaana ma banaana maxaa bixitaanka keensanaya waxaa keensanaya dee waxaweye kicinta dadka la kicinayo oo la tashniicinayo oo madaxda la necbaysiinayo oo si calana dadka loogu faafinayo yacni waxanbay maantana sameeyeen yacni maantana waxan iyo waxan bay galeen yacni daahiratlbuqdi waa beerantaa yacni nacaybku dadka haddii waxa weeye lagu celceliyo oo wax mar walba qabaa'ixdiisa iyo xumaantiisa looga warramo nafuhu waa necbaanayaan marka tahyiijka iyo kicinta iyo raddiga calaniga ah ee madaxda markaysaga manaabirta laga yacni caayayo ee laga naqdinayo waxay keensanaysaa in marka dadku ay ku kacaan marka waa nooc ay culammadu yidhaahdeen waayo alwasaa'ilu laha axkaamu almaqaasid ama alwasaa'ilu laha axkaamu alghaayaat wasiilooyinku waxay leeyihiin waxay gaadhsiinayaan xukunkooday leeyihiin yaa waxay gaadhsiinayaan mar hadday tahay khuruujkiiyo kicitaanki iyo fawdadii iyo ka horimaatinkii dee wixii beerayee kicinayey waxay noqonaysaa inay la mid tahay ta kale qadiiman culammadu dad kutubii hore u noqoto waxaa jiray qolada khawaarijtu waxay u qaybsanaayeen laba qaybood qolo yagu baxda oo hubka qaadato kacda iyo qolo fadhi ku dirira ah yagu ma bixi jirin qacadaa la odhan jiray qoladaa aa qacado qacdo maxaa loo yidhi qacada waa min firaqi alkhawaarij qacdo waxaa loo yidhi yacni yaqcuduuna can alkhuruuj bixitaankii seefta la qaadanayey ee la dagaalamayey taasay ka fadhiisanayaan laakiin maxay samaynayaan siduu xaafid ibnu xajar ba ku fasirayo wuxuu leeyahay yuzayinuuna annaasa lilkhuruuj dadka waxay u qurxinayaan oo u xayaysiinayaan bixitaanka la baxayo qacdada waxaa ka mid ahaa cimraan ibnu xitaan ninkii la odhan jiray khawaarijtu ficilka ay sameeyaan buu ammaani jiray oo ku gebiyi jiray khuruujkuu qurxin jiray madaxda ayuu dhaleecayn jiray oo gabaya ka tirin jiray marka xaafid ibnu xajar odhanaayo wuxuu ahaa ra'su ra'sulqacada ya culammadu qadiiman waa sheegi jireen a'immadii hore xataa tilmaamay qacadatu lkhawaarij akhbathu lkhawaarij bay a'immadii hore qaarkood yidhahdeen khawaarijta fadhi ku dirirka ahi khawaarijta iyagaa ugu xun waayo waa la yskaba dhaadaan qaacadat alkhawaarij hum akhbatu alkhawaarij hadda muta'akhiriin maaha cidda tidhi iska daa inay mucaasir noqotee waa mutaqadimiintii bacdigood baa saa odhanaya marka wasaa'ishu waxay leedahay axkaamu alghaayaat bay leedahay kicinta dadka la kicinayaa waxay la xukum tahay in la baxo cimraan ibnu xitaan waxyaaluu sameeyey waxaa ka mid a xataa ninkii dilay cali bn abi taalib u ammaana yaa darbatan min taqiyin ma araada biha ila liyabluga min dilcarshi ridwaana inii laadkuruhu yowman faaxsibuhu awfa albariyati cinda allahi miisaana ashcaar mutacadiduu tirin jiray marka ahlu cilmigu taas waa ka digeen nahjigii salafku muxuu ahaa madaxda marka loo naseexaynayo in iyaga loo tago oo iyaga loo sheego taasuu ahaa usaamatu bnu zayd markii la yidhi maxaad ugu naseexayn weyday cuhmaan cuhmaan dadka qaarkood afcaal ijtihaadiya uu la yimi yaa oo dad qaraabadiisa u manaasib u dhiibay qaarkoodna xoogaa afcaalan fiicnayni ka muuqatay sida ninkii xagga hooye ay ka walaal ahaayeen weliid ibnu cuqba iyo niman markaa kale oo qaraabo ahaayeen oo reer bani umaya ah ayaa dad fara badani dhibsaday ma aha inu xumaan la yimi ee ijtihaadan manaasibta qaybinteedu waa arrin ijtihaadi ah marka ciduu isagu moodaayo dee inay wanaagsan tahay oo ay markaa saalix u tahay manaasibta qaarkood ayuu markaa shaqooyinka qaar u diray ama wilaayaadka qaar u dhiibay nimankiina qaarkood waxbaa lagu dhibsaday ninkaa weliid ibnu cuqbo kale dee khamri u cabbay laakiin markii cusmaan loo sheegay dee xadku ka jara ma odhan markaa waxaban xagga hooyaanu ka walaalnoo xad laga goyn maayo ma odhan ee markii lagu furay ee markhaatigii lagu oogay wuxuu idhi markaysa cali oo garaac xadka ka jar xaddu shaarib alkhamr markaasaa calina inankiisii xasan uu yidhi markaysaa garaac markaasaa inankiisina yidhi walli xaaraha man tawallaa qaaraha yacanii madaxtinimada ninkii waxa weeye qabowgeeda helay kulkeedana markaysaga isaga u dah dabeed cali baa qaaday markaysa markaa waxaa dabada garaacay cusmaanna waa u tirinayey markuu dabeed afartankii jeedal ka jaray ayuu yidhi kada haddaba marka muxaabaat uma samayna xadku hadduu sugnaado waxaa lagu yidhi usaama xadiiska saxiixa maxaad cusmaan ugu geli weydo ugu naseexan weyday markaasu waa u nasteexeeyaa buuhi min duuni an aftaxa amran laa akuunu awala man fataxahu waan u nasteexeeyaa buu yidhi anaan arrin furaynin si aanan u noqon kii ugu horreeye fura arrinka uu sheegayaa wuxuu tilmaamayaa waa calanka in loo naqdiyo majaalista caamkaa laga sheego maanta sidan buu sameeyey hadda eega wuxuu qabtay wuxuu sameeyey eega ya waa taas weyi laakiin waxaa u qabtaan buu idhi haddaanan idin maqashiin usaama odhanaya inaanan u naseexayn waan se u naseexeeyaa laakiin arrinaan hore loo furin mid furaya anigu ma ihi culammadu shuraaxdu markay sharaxayaan xadiisku ma bukhaari iyo muslim waxay odhanayaan arrinkaa arrinka waxaa loo jeedaa raddiga calanka ah ee si shaa'ica ah madaxdii qaladkooda dadka loogu faafinayo oo loogu sheegayo oo loo qaawinayo saas aawadeed dadka qaarkood markay arrinkaa fureen fitna ka dhalato waxaa ka dhashay dee cusmaan in la dilo cabdullaahi ibnu cukayn wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam ayuu muumin ahay oo joogay ha yeeshee nebiga lama kulmin waa mukhadram dadkii laakiin kitaabkii iyo qoraalkii nebigu gaadhay ayuu ka mid ahaa ee akhriyey wuxuu yidhi laa uciinu calaa qatli khaliifatin bacda cusmaana khaliifo dilkii cidna ugu kaalmayn maayo cusmaan dabadii u fiirsaada cusmaan dabadii in khaliifo la dilo cidaan ugu kaalmaynayaa ma jiro qaaluu yaa abaa macbadin wa hal acanta calaa qatli cusmaan cusmaan dilka la dilaayo miyaad ka qayb qaadatoo kaalmaysay qaala innii la acuddu dikra masaawi'ihi min alicaanati calaa qatli waxaan ku tirinayaa oo u qabaa xumaanihiisa in la sheego inay ka mid tahay dilkiisi oo laga qayb qaadanayo inay tahay maxaa wuxuu tilmaamayaa waxbaan ka sheeg sheegi jiray wakhtigaa cusmaan marka dib uga qoomamoonaya haddama dib ayuu uga qoomamoonaya xadiiskii kale muxuu sheegayaa man araada an yansaxa lidii sultani falaa yubdihi calaaniyatan walaakin ya'hudu biyadihi fayakhlu bihi fain qabilahu yacni wuxuu sheegaya xadiisku kii doonaya inuu u nasteexeeyo mid madaxtinimo u saaxiiba gaar ha ugu tago oo ha u sheego fain qabilahu wa ilaa taraka hadduu aqbalo waa daynaya haddii kalena waa iskaga tegaya ahlucilmiga qaarkood waa saxiixiyeen sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culamada saxiixisay oo yidhi marka isnaadkiisu waa saxiix calaa kulli xaal maanta mudaaharaadada dadka qaarkood ay barakeeyaan in mudaaharaad la sameeyo marka madaxda wax laga gansado dadka la kiciyo lahaa soo baxa waxaanu samaynaa mudaaharaad silmi wax khayr iyo baraka ama leh waa min asbaabi ashari waalfitan asbaabta sharkiiyo fitankaay ka mid tahay wax khayroo laga dheefayaana ma jiro mawduuca ku saabsan hadda mudaaharaadadii la sameeyey rabiiculcarabi lagu magacaabay yacni maxay ka dheeftay marka ummadda islaamkii waan shar iyo fitan ahayn wadanno nidaam leh oo fasaad ha jiro laakiin fasaadku xadidan yahay ayaa waxa dhacday inay faraha ka baxday oo ay noqday fasaadda fara badan inay ka dhasheen oo fawda ka timi oo dhiiggii qulqulay oo ammaankii la waayey oo ummaddii iscuntay yacni waxa weeye ya'kulu qawiy fiiha daciif hadday fawdo meeshu noqoto dee waa la iscunayaa khayr laga dheefayaa ma jiro nabadgelyada iyo amniga iyo kala dambaynta ayaa wanaag ku jira waxaa jirtay meelaha qaarkood imka xamar oo kale ruux la filayo xoogaa lacaga inuu haysto ayaa inta la qafaasho oo reeraha magaalada hubaysanna aan ka mid ahayn ayaa inta la yska kaxaystaa dabeedna markaa meel lagu xidhan jiray markaasaa loo madax furad keena labaatan oo dollar ama waa nin ama waa gabadh hadduu doono isagu waxba ma haysto laakiin dad wax haystaa ayuu ka agdhowyey ama waxbu haystaaba haddii horey loogu keeni waayo waxaa la samayn jiray in la yidhaahdo berri addinkiisa waxaa ka qaadaan lambar afar gabadh way mar qafaasheen markaasay madax furad noocaasaan doonaynaa waa la furan waayey adinkeeda lambar afar berri ka qaadalay la addinkii oo xinaysan ayaa la soo jaray halkii baa la dhigay yacani waxa weeye fasaadka fawdadu ay keensanaysay ka mid tahay umuur khatiira khatiira marka a'immat almuslimiin xagga marka madaxda iyo xagga markaa culammada mid walba soo gelaysa culammadana manhajka saxday ku sugan yihin waa inaan laga bixin ghuluwina waa inaan lagu samayn xadkooda waa inaan la dhaafin culammadu markaa waxaa afraaddoodu macsuumiin maaha waa in markaa wixii zalla iyo simbiriraxa ah ee caalim ku dhaco culammada ka midii waa inaan lagu raacin wa caamatihim muslimiintao dhan baa diintu u tahay naseexo yacnii ixtiraamka ay is ixtiraamayaan oo mid waliba ka kale xaqiisa iska ilaalinayo aanu midna ka kale dulminayn xagga markaa naftiisa iyo xagga cirdigiisa iyo xagga xoolihiisa yacni mu'miniinta ay isjeclaanayaan wahaakada xuquuqda ay isu leeyihiin ay isu gudayaan xaqu lmuslimi cala almuslim marka kitaabka ilaahay waxay nasiixo ugu tahay rumaynta kitaabka ilaahay la rumaynayo inuu kalaamullaahi yahay oo munazal yaho allah soo dejiyey kalaam bashar aanu shabbahayn hadalka ilahay iyo hadalka khalqigu isku mid maaha fadlu kalaami illaahi calaa saa'iri alkalaami ka fadli illaahi calaa khalqih cid hadalkaa ilaahay oo kale la iman kartaana ma jirto walaa yaqdiru calaa milihi alkhalqu biaslihim waxaa loo jeedaa jamiicuhum baa loo jeeda khalqigoo dhammi hadday isu wada tagaan kitaabka ilaahay mid la mida ma keeni karaan qul lain ijtamacat alinsu waaljinnu cala an ya'tuu bimili hada alqur'aani laa ya'tuuna bimilihi walow kaana bacduhum libacdin dahiira jinnii insi oo dhan hadday isu wada tagaan oo ay isu kaashadaan qur'aanka mid la mida inay la yimaadaan ma kari karaan inay la yimaadaan marka icjaaskiisa waa in la ictiqaadiyaa xataa suurad ka suuradaha qur'aanka qadar la'eg lama iman karaan faatuu bisuuratin min milih yacni suurad suwarka qur'aanka la mida la kaalaya lama iman karaan wahaakada weynaynta la weynaynayo qur'aankaa ka mid a nasteexo siduu ugu yahay waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alquluub akhrinta la akhrinaya ayaa ka mid a xaqa tilaawati yatluunahu xaqa tilaawati waxay akhrinayaan akhrintuu xaqa u lahaa inay akhriyaan waa in la wanaajiyo la tajwiidiyo warattil ilqur'aana tartiila waa in lagu khushuuco akhrinta qur'aanka la akhrinaya agteeda waa in qur'aankii lagu khushuuco oo loo fiirsado lagu tadabburo xuruuftiisa waa in marka la toosiyo oo aan la laxnin oo aan la jebin xaraf walba xaqiisa iyo mustaxiqiisa la siiyo waa in laga daafaco cidda taxriifinaysa beddelaysa ta'wiilkooda iyo cidda markaa quluwiga iyo duqyaanka la imanaysa ee sidaa qur'aanka wax kaga sheegaysa ama ku fasiraysa waa in laga daafacaa yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduuluh yanfuuna canhu taxriif alghaaliin wa intixaala almubtiliin wa ta'wiil aljaahiliin xadiis baa lagu soo wariyey culamada qaarkood ay quweeyeen yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduulu cilmigan waxaa xambaaraya yacni qarni kasta oo yimaadaba kuwooda cuduusha a ah baa xambaaraya maxay samaynayaan yanfuuna canhu taxriif alghaaliin waxay ka daafacayaan kuwa huluwiga la yimi taxriifkooda dadka qaarkood baa dee qur'aankii laga yaaba inay huluw kula yimaadaan wa intixaala iyo kuwa baatilka u saaxiibka ah sheegashada ay sheeganayaan in sidooda daliilu yahay qur'aanka dad ahlulbaatila laga yaaba baatilkoodii inay doonaan inay u daliishadaan qur'aanka wa ta'wiil aljaahiliin kuwa wax magaratada ah ta'wiilkooda ay qur qur'aanka wax iskaga sheegayaan isleeyihiin fasira laakiin waxaanu qur-aanku sheegin ay tilmaamayaan kullu daalika ka daafacayaan waa aanka in la rumeeyo baa ka mida nasiixo siduu ugu yahay axkaamtiisa lagu joogsado axkaamtiisa la raaco culumtiisa la fahmo cilmiyadiisa amsaashiisa la fahmo qur'aanku wuxuu leeyahy amsaal ahlucilmiga qaarkood kitaab gaaray ka qoreen amsaal alqur'aan sida alcallaamatu ibnualqayim masalada qur'aanka ku soo arooray ee lagu tusaaleeyey keliya ayuu kaga hadlaya oo ku fasiraya waa kitaab mujallada bacdu taabiciin waxay yidhaahdeen masal amsaasha qur'aanka ka mida ah haddaan fahmi waayo naftaydaan hiifaa anaa iscanaanta waxaanan gartaa inaanan caalimiinta ka mid ahayn waayo allah wuxuu yidhi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun amsaasha waxa weelaynaya oo fahmaaya kuwa wax garanaya marka dadka kale inay fahmaynin ba aayaddu ku tusinaysa marka waa muhim amsaasha qur'aanka in la fahmo mawaaciddiisa iyo waanooyinkiisa waa in lagu cibro qaato faactabiruu yaa ulil absaar qasaskii aanka marka la sheego waa in lagu cibro qaataa laqad kaana fii qasasihim cibratun liulil albaab waa in cajaa'ibta qur'aanka laga fekero waa in muxkamka qur-aanka lagu camal falo waa in mutashaabiha laga gaabsado oo ilaahay loo sallimo loo nabadgeliyo waladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun huna umu lkitaabi ukhru mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zaygun fayatabicuuna ma tashabaha minhu ibtigaءa alfitnati waibtigaءa ta'wiilih wama yaclamu ta'wiilahu ila allah wاlraasikuuna fi lcilmi yaquuluuna aamanna bihi kulu min cindi rabbina yacni waxaa ilaahay inoo sheegayaa qur'aankii muxkam iyo mutashaabih inuu leeyihi haalibka qur'aanku waa muxkam mutashaabihuna waa kooban marka kuwa ahlu fitnaha ah ee fitnada doonaya mutashaabihay raacayaan laakiin kuwa cilmiga ku raasukhay waa ka gaabsanayaan mutashaabiha ina raacaan waana rumaynayaan waxaynay u celinayaan mutashaabiha muxkamaadkay u celinayaan haddii mutashaabiha la yahawa noocii mutlaqa ahaana waa ka gaabsanayaanoo ilaahay bay u nabadgelinayaan cilmigiis waxaa ka mid a in la baadho cilmiyada uu qur-aanku koobsanayo hadday tahay caamkiisa iyo khaaskiisa iyo naasikhiisa iyo mansuukhiisa iyo mutlaqiisa iyo muqayadkiisa mantuuqiisa iyo mafhuumkiisa wahaakada culumta qur-aanka in la faafiyo dadkana loogu baaqo loogu yeedho kullu daalika waxay soo gudagelayaan nasiixada uu kitaabka ilaahay diintu nasiixa u tahay faslun ajmaca almuslimuuna cala wujuubi tacdiimi alqur'aani alcasiizi cala aliطlaaqi wa tanziihi wa siyaanatih wa ajmacuu cala ana man jaxada minhu xarfa mima ujmica calayhi aw zaada xarfa mima lam yaqra' bihi axadun wa huwa caalimun bidalika fahuwa kaafir qaala imaamu nawowi raximah allah muslimiintu waxay ku ijmaaceen oo isku wada waafaqeen cala alitlaaq qur'aanka sharaftale in la weyneeyaa inay waajib tahay si mutlaqa ayay culammadu ugu ijmaaceen oo isugu waafaqeen ama kitaabka si mutlaqa in loo weyneeyo aan waxba laga reebin wa tansiihi wa siyaanatih qur'aanka in xumaan laga dheereeyo oo laga hufo ama loo diido lagana ilaaliyo xumaan aan wax xumaana loo nisbayn wa ajmacuu calaa anna man jaxada minhu xarfa mima ujmaca calayhi waxay ku ijmaaceen oo culammadu isku waafaqeen ruuxa dafira xaraf ka mida qur'aankaas lagu ijmaacay ee laysku waafaqay xaraf ka mida ruuxa dafira oo diida aw zaada xarfan mima lam yaqra' bihi axadun ama ku daroo ku kordhiyo xaraf aan cidi akhriyin wa huwa caalimun bidalika isagoo sidaas og fahuwa kaafirun waa gaal qaala alimaamu alxaafidu abulfadli alqaadi ciyaadun raximahu allahu tacaala imaamkii xaafidka ahaa ee muxadiska ahaa ee alqaadi ciyaad la odhan jiray ciyaad ibn muusa waxa uu dhintay shan boqol iyo afar iyo afartankii hijiriyada shuraaxda axaadiista sharaxdayna waa ka mid oo sharax buu ku leeyahay saxiixu muslim iclam anna man istakhafa bilqur'aani aw bilmusxafi wuxuu yidhi waxaad ogaataa anna man istakhafa bilqur'aani ka fudaydsada qur'aanka aw bilmusxafi ama musxafka oo kitaabka qur'aanku ku qoran yahay fudaydsada aw bishayin minhu ama wax ka mida fudaydsada oo shay khafiif oo iska sahlan oo bimacnaa iska liita ka soo qaada aw sabbahumaa ama caaya aw jaxada xarfan minhu ama dafira xaraf qur'aanka ka mida aw kadaba bishayin mima surixa bihi fiihi min xukmin ama beeniya shay ka mida waxaa lagu sheegay qur'aanka oo lagu bacdhabay bimacnaa lagu caddeeyey oo xukuma dafira yacnii shay ka mida qur'aanka axkaamta lagu sheegay beeniya aw khabarin ama war lagu sheegay qur'aanka beeniya aw asbata maa nafaahu ama suga qur'aanku wuxuu diidey oo shay qur'aanku diiday suga aw nafaa ama diida ma asbatahu ku qur'aanku sugay diida wa huwa caalimun bidalik walxaal huwa caalimun bidaalika uu sidaa og yahay intaa mid ka mida la yimaadaan aw shakka fii shayin min daalik ama ka shakiya shay ka mida kaa la soo sheegay oo qur'aankii wax ka miduu ka shakiyey ama xukum lagu sheegu ka shakiyey ama khabar lagu sheegu ka shakiyey isagoo og aan ka jaahil ama qur'aankii wax ka miduu ka shakiyey fa huwa kaafirun biijmaaci almuslimiin waa gaal wuxuuna gaal ku yahay iswaafaq muslimiintu isku waafaqsan yihiin gaalnimadiisa ayuu gaal ku yahay biijmaci almuslimiin wa kadalika injaxada atawraata walinjiila saasoo kale u ahaaday hadduu dafiro tawraad iyo injiil inuu ilaahay soo dejiyey uu dafiro yacnii asalka tawraad iyo injiil waa munazzal oo ilahay baa soo rogay marka inuu ilaahay soo dejiyey kitaab towraad la yidhaahdo iyo kitaab injiil la yidhaahdo hadduu dafiro aw kutub allahi tacaala almunzala ama kutubta ilaahay la soo dejiyey hadduu dafiro aw kafara biha ama uu ka kufriyo hadduu yidhahdo kutubba ilaahay ma soo dejin ama uu yidhahdo qur'aanka waa soo dejiye kutubo kale ma soo dejin ama uu yidhahdo kutubo kale waa soo dejiye towraad ma soo dejin aw sabbaha ama uu caayo oo kutubi ilaahay buu caayey ama kitaab munazaluu caayeyoo tawraad buu caayey ama injiil aw istakhafa biha ama waa fudaydsadayo wax liito oo kaluu ku tiriyey inay tahay fahuwa huwa waa gaal qaala waqad ajmaca almuslimuuna cala ana alqur'aana almatluwa fi jamiici alakhtaari wuxuu idhi qaadi ciyaad raximahu llah waqad ajmaca almuslimuuna waa isku waafaqeen muslimiintu cala ana alqur'aana almatluwa in qur'aanka la akhrinayo fii jamiici alaqtaar beledada dhammaantood qur'aanka laga akhriyaa almaktuuba fi lmusxafi aladii biaydi almuslimiin qur'aankaasoo ku qoran musxafka ku sugan gacmaha muslimiinta mima jamacahu daffataani kaasay kulmiyeen labada dacal ama labada jeldi ee musxafku leeyahay dhexdoodu marka ay kulmiyeen oo qur'aankii wuxuu ku yaallaa musxafku waxa leeyahay laba jeldi oo marka midba gees kaga yaallo qur'aankiina waa u dhexeeyaa marka qur'aankii oo dhamme halkaasuu ku gulansan bayna dafatay ilmusxaf musxafka labadiisa dacal dhexdoodu ku sugayy mima jamacahu addaffataan kaasoo marka waxa weeye labada jildi ee hareeraha ka marsani ay kulmiyeen oo min awali alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin suuradda suuratu alfaatixa awalkeeda laga soo bilaabo ilaa aakhiri qul acuudu birabbi innaas laga gaadho qul acuudu birabbi innaas aakhirkeeda intaas oo dhammi kalaamullaahi tacaala intaa iyo inta u dhaxaysaaba waa kalaamkii ilaahay marka qur'aanka beledadoo dhan laga akhrinayo musxafka ku qoran labada jeldi ee musxafka dhexdooda ku yaalla ee lagu koobay faatixa laga bilaabo ilaa birabbinnaas aakhirkeeda waa kalaamullaahi tacaala waa hadalkii ilaahay wa waxyuhu almunazalu calaa nabiyihi muxammadin sala allahu aleyh wasalam waa waxyigiisii lagu soo dejiyey nebigiisii muxamed ahaa sala allahu aleyh wasalam wa anna jamiica maa fiihi xaq dhammaan waxa ku suganna waa xaq wa anna man naqasa minhu xarfan qaasida lidalik ka ka dhima xaraf ka mida xaaluu u qasdaayo aw baddalahu bixarfin aakhara makaanah ama ku beddela xaraf kale meeshiisa ku beddela aw zaada fiihi xarfan ama ku dara xaraf mima lam yashtamil calayhi lmusxaf kaasoo ka mid ah waxaan musxafku koobsanin alladii waqaca calayhi alijmaac musxafkaasoo iswaafaqu ku sugan yahoo ku dhacay oo laysku waafaqay ee xaraf ziyaado ka ah wa ujmic calayhi annahu laysa biqur'aan laguna kulmay xarafkaas inaanu qur'aan ahayn caamidan likulli daalik intaa dhammaanteedna u qasday oo u bareeray oo khata' iyo sahwi iyo garashawa ayna uga dhicin fa huwa kaafirun waa gaal qaala abuu cuhmaana ibnulxaddaadi abuu cusmaan ibnulxaddaad waxa uu yidhi waa caalim ka mida ah culammadii hore ee mutaqadimiinta ahayd waxaanu ka mid ahaa min culamaa almaalikiya markaa saaxibu suxnuun ayuu ahaa ee kutubo badan iyo musannafaad fara badanna waa alifay shiicada iyo qolyahana waa la doodi jiray iyo firaq kale oo marka ahludalaalka ah waa la doodi jiray kutubo badan oo musanafaadana waa alifay saddex boqol iyo laba markay hijriyadu ahayd ayuu dhintay jamiicu man yantaxilu tawxiida muttafiquuna cala ana aljaxda bixarfin min alqur'aani kufrun ibnulxadaad waxau yidhi dhammaan cidda tawxiidka sheeganaysa oo tawxiidka u abtirsanaysa intixaalku waa inay markaa waxa sheegtaan baa loo jeeda waxay isku waafaqsan yihiin in dafiraadda la dafiro xaraf qur'aanka ka midi inuu gaalnimo yahay dhammaan saasay ku kulansan yihin baabkani wuxuu ku saabsan yahay qur'aanka in la weyneeyaa inay waajib tahay weynaynta qur-aanka la weynaynayana culammadu waa isku waafaqsan yihiin waa kalaamullah waa shacaa'irta ilaahay waa xurumaadka ilaahay in la weyneeyo weeye waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub waman yucadim xurumaat illahi fahuwa khayru lahu cinda rabbih marka xurumaadka ilahay iyo shacaa'irta ilahay waa in la weyneeya qur-aankuna waa soo gelayaa marka weynayntiisu waa waajib waa in marka la nasaha xumaan waa inaan loo nisbayn najaasada iyo qurunka iyo qaaduraadka waa in laga ilaaliyaa in markaa waxawaye meel qurhuna lagu tuuro ma bannaana bale waa kufri waa gaalnimo marka qur'aankii waa in la ixtiraama oo la weyneeyaa waxaanay culammadu ku ijmaaceen xaraf qur'aanka ka mida oo lagu kulansan yahay haddii badheer loo dafiro gaalnimo inay noqonayso xaraf aan cidi akhriyin haddii lagu kordhiyana oo badheer loogu kordhiyana yadana waa gaalnimo wa huwa caalimun bidaalika qaydka maxaa loo dhigay waxaa loo dhigay waxaa dhici karta ruuxu sahwi ama kalad inuu wax uga dhimo oo uu xaraf qur-aanka ka mida dafiro isagoo aan islahayn dafir wuxuu u qabay sida kale inay tahay dabeedna waa sahwiyey ta noocaasoo kale ku gaaloobi maayo ama xaraf kalu ku daray aan cidiba akhriyin laakiin sahwi bay ka ahayd dee kuma gaaloobay marka waa inuu yahay mid garanaayo u badheedhay waa ilaa haddaan u badheedhin dee kuma gaaloobay xadiiskii saxiixu muxuu sheegayaa cumar bnu khataab radia allahu canhu ardaah wuxuu arkay nin saxaabiya oo tukanaya suuratlfurqaanna akhrinaya qiraa'adiisii buu maqlay siduu cumar nebiga uga maqlay si ka duwan buu meelaha qaarkood akhrinayey dabeedna wuxuu yidhi waa qaldayaa cumarna shadiid buu ahaa waxaan ku hamiyey buu yidhi inaan ku boodo markaasaan dabeedna isqabtay buu yidhi markaasaa is horta salaaddaha ka baxo salaaddii markuu ka baxay ayna qur-aanka maxaad sida ugu gelaysaa intaa ku kacay go'iisii ku maroojiyey qoorta go'iisii ku maroojiyey go' yaa markaasuu quraanka maxaad saa u gelaysa markaasuu saasaa nabigu u akhriyey markaasuu kuguma akhriyin isagoo go'y ku hogaaminaya ayuu nabiga u geeyey sala allahu alay wasalam markaasaa nabigu ku yihi sala allahu alay wasalam arsilhu sii daa markaasuu sii daayey markaasuu iqra akhri ninkii saxaabigaaba akhriyey hishaam baan filaya la odhan jiray markaasuu haakada unzilat sidaasaa loo soo dejiyey cumar buu haddana nebigu ku yihi sala allahu alay wasalam iqra akhri isaguna markaasuu akhriyey markaasuu haakada unzilat kilaakumaa muxsinun falaa takhtalifuu labadii siyoodba inay saxan yihiin baa nebigu u sheegay sala allahu alay wasalam cumar markaa ma ogayn qiraacad kala duwan inay jiraan xumooday moodayay mid qura inay tahay marka siduu hubay inuu nebigu ugu akhriyey si kalaa jirta isma lahayn haddana inkaarkaa uu inkiray ee uu diiday dee macduur buu ahaa ma ogeyn arrin marka waxa weeyaan uu aqoon u oo u bareeray ma aha markaasuu nebigu u sheegay sala allahu alay wasalam qur'aanka in lagu soo dejiyey cala sabcati axruf wuxuu kaloo sheikhu inoo sheegayaa qaadiciyaad hadal uu leeyahay wuu soo naqlinayaa oo dheer iyadoo weliba wax ka saar saaray cid kasta oo qur'aanka istikfaaf ku samaysa oo shay liita inuu yahay ku tirisa ama musxafka istikfaaf ku samaysa ama wax ka mida ama cayda ama dafirta ama beenisa xukum lagu sheegay ama war lagu sheegay ama waxa qur-aanku sugo diidda ama wuxuu diiday sugta isagoo intaa dhammaanteed garanaya una badheeray waa gaal wakadaa hadduu ka shakiyo isagoo garanayo oo xujadu ku oogantay ayuu haddana shaki la yimi oo intaa mid ka mida ka shakiyey wuxuugu noqonayaa fa huwa kaafirun biijmaci almuslimiin iswaafaq muslimiintu isku waafaqsan yihin buu gaal ku yahay gaalnimadis waa lagu ijmacsan yahay kutubihii hore ilaahay soo dejiyey hadduu dafeero ruuxu inay munazal ahaayeen waa ku gaaloobaya amaba hadduu caayo nacdalo ama uu yidhahdo waa wax markaa liita yacni wuxuu noqonayaa yacni ruux ku gaaloobaya wey waa jirtaa towraadda iyo injiisha hadda ay haystaan yuhuudda iyo nasaaradu inay muxarafo wax badan laga bedelay laakiin taasi keensan mayso asalkii towraadadii asalkii injiilada in la caayo ma keensanayso waayo asalku wuxuu ahaa munazal wuxuu kaloo sheekhu tilmaamayaa qur'aanku dhammaantii inuu yahay kalaamullaah una yahay wada xaq marka qur'aanka cayda la caayaa waa gaalnimo axkaamta qur'aanku sheegay in la caayaana waa gaalnimo waa siday dadka qaarkood yidhaahdaan xaddu sariqa oo in tuugga gacanta la gooyo ay yidhahdaan waa badownimo ama waa rajciya waa dibusocodnimo yaa ama rajmiga ruuxa zaaniga muxsankaa ah in dhagax lagu dilo ay odhanayaan waa waxshinimo ama waa badownimo ama waa rajciya ama waa takhalluf yacani waa dibudhac waa socod ashyaada noocaasee saas la odhanaayo ee saa loo dhalindilaayo xukum axkaamta sharciga ka mida lafteedu waxay noqonaysaa gaallimay noqonaysaa gaalnimo ayay noqonaysaa axkaamta shareecada dhammaan waa in aan la dhaleecayn waa inaan ceeb yacni loo nisbayn waa inaan la caayin waqad ittafaqa fuqahaa'u baghdaada cala istitaabati bni shanabuuda almuqri'i axadi a'immati almuqhri'iina almutasadiriina biha maca bni mujaahid waxay isku waafaqeen fuqahadii baqdaad ibni shanabuud shiikhii la odhan jiray in la towbad weyddiiyo leha ka toobad keenoo ka soo noqo almuqri'i qiraa'aadka markaa yaqaanay axadi a'immati almuqhri'iin a'immadii muqri'iinta ahayd ee dadka qiraa'aadka u akhrin jiray ee u laqimi jiray qira'aadka qur'aanka mid ka mida ahaa almutasadiriina biha yacnii ku horreeyey oo bimacnaa majaalista shafka hore marka u fadhiisan jiray taas waa tasaduray waxaa loo jeedaa yacni waa dhigi jiri oo tasadara waxaa laga tilmaamaya sadrulmajlis inuu fadhiisto oo dadkii u laqimo u akhriyo oo baro maca bni mujaahid ibnu mujaahidla jirkiis ya ayuu isaguna tasadur markaa sameeyey oo sida ibnu mujaahid qiraa'aadka ugu akhrin jiray dadka ayuu isaguna ugu akhrin jiray waxaa laga toobad weydiiyey liqiraa'atihi wa iqraa'ihi bishawaadin min alxuruufi mima laysa fi lmusxaf akhrintiisa uu akhriyey iyo akhrinta uu dadka u akhriyey u laqimay bishawaadin shaadad buu u laqimay oo u akhriyey isna waa akhriyey yani qiraa'aad shaad ah oo min alxuruufi xuruufta ka mid a xaalay xuruuftaas yihiin mima laysa fi lmusxafi waxaan musxafka ku sugnayn yihiin wa caqaduu calayhi lirujuuci canhu watawbati minhu sijilan waxay u gunteen noqodka uu ka soo noqonayo daraaddeed qiraa'aadka shaadkaa inuu dadka u akhriyo una laqimo iyo watawbati minhu iyo toobadkeenka uu ka toobadkeenaayo waxay u gunteen sijillan yacni waxay u gunteen waraaqo yacni waxaa loo jeedaa maxdar waraaqii lagaga qoraayo ashhada fiihi calaa nafsi oo markhaatigeliyeey naftiisa fii majlisi alwasiiri abi caliy bni muqlah yacnii fadhigii wasiirka meeshuu fadhiyey yacni naftiisa ka markhaatigeliyey wasiirkaasoo abi caliy ibnu muqla ahaaday sanata alaain wa cishriina saddex boqol iyo saddex iyo labaatan markay hijiradu ahayd ayay dhacday iskitaabadaas qisada uu halkan ku sheegayaa waxay ku saabsan tahay sheekh qiraa'aadka yaqaanay cilmiga qiraa'aadkana lagu ammaanay oo aqoon u lahaa rixlo badan iyo wax badanna u maray culamo badan la kulmay oo la odhan jiray ibnu shanabuud maxamed ibnu axmed ibnu ayuub ayaa la odhan jiray ibnu shanabuud buu caan ku yahay shanabuudku waa dambeeyaa kunyadiisana abulxasan baa la odhan jiray marka waxa uu samayn jiray inuu mixraabka markuu dadka tujinaayo qiraa'aad shaad ah xuruuf ziyaada ah oo shaad ah oo dadka qaarkood laga soo wariyey saxaabada qaar iyo inuu akhriyo oo qur'aannimo u akhriyo mixraabbada uu ka akhriyo talqiinta dadka markuu u laqimayana inuu u akhriyo qiraa'o muctabaroo qiraa'annimo u sugnaatayna ma aha laakiin shaadan baa looga soo naqliyey ama ubay ibnu kacb ama cabdullahi ibn mascuud ama hayruhum yaakhudu kulla safiinatin hasba wuxuu akhrin jiray yaakhudu kulla safiinatin saalixatin marka ziyaadada saalixatin ayuu akhrin jiray tabbat yadaa abii lahabin wa tab wuxuu akhrin jiray waqad tabba waqad buu ku dari jiray qad yani mawaadic kale oo mucadiid oo saasoo kale ah ayaa iyaguna jiray falama khara tabayanat iljinnu an low kaanuu yaclamuuna alghayba maa labisuu fi lcadaabi almuhiin cala ana aljinna ayuu akhrin jiraa la yidhi waa alfaad yacni calaa kulli xaal ziyaado ah oo shaad ah waayo rasmigii musxafka waafiqi maysee dheeraad bay ka tahay waa in ruwiyat habe la soo wariyey marka qur'aannimo in loo akhriyaa ma bannaana saas aawadeed ibnu mujaahid baa ku kacay ibnu mujaahidna aqraan bay ahaayeen ibnu mujaahid waa ninkii ugu horreeyey abubakar ibnu mujaahid sabcadan ikhtiyaara quraada qiraa'aadka lagu yaqaannaa way badnaayeen rag badan baa isbarbar joogay isagaa toddobadan doortay oo kitaab buu toddobadan u gaar yeelay oo kuwii kale ka tego uu ku qoray asabca uu kaga hadlay marka waa saaxibu hada alikhtiyaar waatay a'immada qaarkood yidhaahdeen ibnu mujaahid baa iiga dheereeyey haddaanu iiga dheerayn lahayn halkuu xamse geliyey yacquub baan gelin lahaa yacquub ayaan beddelkiisa gelin lahaa waatay a'immada qaarkood yidhahdeen ibnu mujaahid baa ku kacay madaxdiibuu ku diray ninkani qur'aankuu kharribayaa dabeedna markaysa marka waxaan waa ku diray ibnu muqla nin la yidhahda wasiiraa jiray ibnu muqlahaasi waxaan jiray nin khataad ah wakhtiga cabbaasiyiinta khadka ku sheegan qawaacid khadka ku saabsanna dejiyey khadku cajaa'ib ku ahaa shaykhulkhataadi qawaacidna isagaa dejiyey oo aad marka waxa weeye looga dambayn jiray markii dambe siduu taraqi u samaynaayey oo khulafadii iyo madaxdii iyo khadkiisa ay u ictimaadi jireen ayaa markii dambe wasiir baaba laga dhigay ninkii madax baabu noqday ibnu muqle majliskiisaa la keena ibnu mujaahid iyo raggu kaloo uu soo diyaarsaday baa meeshii markaysaa ku oogey alfaadii waa qirtay waxna waa inkiray kuwu qirtay calaa kulli xaal iyo kuwu inkiray waxa la yidhi inaad ka noqotaa maxdar ka noqortaa markii hore waa diidey dabeedna wasiirkii waa ciqaabay garaaca buu yidhi ibnu mujaahid wuxuu yidhi aqoon fiican ma lihid oo rixlo badan maad gelin culamo badan aad la kulmin baa anigu la kulmay anaa baabkaaga aqoon badan aqraan baynay ahaayeen waxaana dhexdooda ku sugnayd maa bayna alaqraan waxa aqraanta dhexdooda gala calaa kulli xaal wasiir ibnu muqla waa garaacay dabeed wuu habaaray qataca allahu yadak buu yidhi ilahay gacanta ku goo kama dayna waa ku waday wa shamlak habaar kaluu deedna habaare umuuraha ilahay kaa kala yaaci ilaahay ku dullee habaarra caynkaasuu habaare calaa kulli xaal dirqigii lagu dirqiyey daraaddeed markii dambe waa yeelay inuu ka toobad keeno waa lagu khasbay oo ikraah ikraahi buu ku saxeexay waxaa weliba lagu daray haddaad xuruuftaa u noqoto amiirulmu'miniinka dhiiggaagu waa u xalaal sidaas saxeex danitiriya waa saxeexay sidii ayuu ku saxeexay ha yeeshee habaarkii uu habaaray ibnu muqle sidiisuu ugu dhacay gacantii ilaahay waa gooyi umuurihii waa ka kala yaaceenoo wasiirnimadiiyo wixii waa laga eriyey markii dambe waa la xidhay markii dambe waxa weeye isagoo daliilu markii dambe dhintay oo waba la dilaan filayaa marka waxaa la yidhaahdaa habaarkii si isugu dhacay ibnu shanabuud waa ninkaas wa aftaa abuu muxamed ibni abi zaydin fii man qaala lisabiyin lacana allaahu mucallimaka wamaa callamak wa qaala aradtu suu'a aladab walam urid ilqur'aan qaala yu'addabu alqaa'il wuxuu fatwooday sheikhii la odhan jiray ibnu abi zayd waa ibn abi zayd alkhayrawaani waa min culamaa'i almaalikiya waa saaxibu risaala kitaabka alrisaala la yidhaahdo oo kitaab fiqiya ah oo calaa madhabi almaalikiya u qoran waa shiikha iska leh ha yeeshee kitaabka fiqigaa ah markuu bilaabaayo ayuu wuxuu ka horraysiiyey qayb caqiide ah ou ku bilaabay suu u kulmiyo caqiidadii iyo fiqigii labadaba meel ugu wada qoro inta horena caqiide tahay inta dambana fiqi maalikiya tahay ahlucilmiga qaar waxay sameeyeen intii caqiidadaha inay gaar u jareen oo gaar u taabiceen oo gaar u sharxeen waana kitaabka caqiidada loo yaqaano alrisaala libni abi zayd alkhayrawaani ama alkhayrawaaniya khayrawaaniyana waa layahay risaalada marka kitaab mustaqila may ahaan jirin waxay ahayd qayb ka mida kitaab oo kitaabka fiqigay muqadimo u ahayd laakiin gaar baa culamo badani intay u saareen gaar u sharxeen shuruux fara badanna waa leedahay waxaa la odhan jiray shiikhan lagu laqabi jiray almaalik sahiir maaliku sahiir baa lagu laqabi jiray waa maaligii yaraa waa imaam maalik oo yar bay yidhahdeen taasina waxay ku tusinaysaa sheikhaasi mansilada uu ka joogay culammada maalikiyada wuxuu ibnu abi zayd yidhi oo ka fatwooday cidda sabi ku tidhaahda ilmo yar lacana allahu mucallimaka wamaa callamak ilaahay ha nacdalo mucallimkaagii wax ku baray iyo wamaa callamaka wuxuu ku barayba wa qaala haddana yidhahda aradtu su'aal adab walam urid ilqur'aan yidhaahda waxaan u jeeday wamaa callamaka markaan idhi qur'aanka ugama jeedine aadaab xumadaan uga jeedin edab darrada cidda ku bartay baan uga jeedaye qur'aanka ugama jeedin sidaa yidhaahda qaala yu'addabu alqaa'il cidda tidhaahda waa la edbinayaa oo tacsiir baa lagu samaynayaa edbin ah edbintaasi waxay noqon kartaa garaac waxay noqon kartaa xadhig nooc tacsiir ah waayo lafdi iihaaminaya ama ku moodsiinaya inuu qur'aanka u jeedu isticmaalay ha yeeshee wuxuu sheegtay muraadkiisuinanu qur'aanka ahayn marka maadaama lafdigani aqbali karo in qur'aankii soo galo sidaas aawadeed wuxuu mutaysanayaa edbin haddiiba marka waxaweye loo sallimo inaanu qur'aanka uga jeedin qaola wa ammaa man lacana almusxafa wuxuu sheekhu yidhi ibnu abi zayd kii musxafka nacdalay miyaa fa innahu yuqtalu isaga waa la dilayaa qatliga la dilayaana waa qatlu liriddah diinka noqod daraaddeed in loo dilaayo bimacnaa wuu gaaloobuu ujeedaa hada aakhiru kalaami alqaadi ciyaadin raximahu allahu tacaala intaasi waxay tahay hadalkii qaadi ciyaad intii ugu dambaysay bimacnaa qadarkii laga soo naqlinaya ugu dambaysay naqligan dheer shiikhu wuxuu ka soo naqliyey kitaabka qaadi ciyaad ee la yidhaahdo ashifa bixuquuqi almustafaa waana kitaab qayimo mufiid ah qaadi ciyaad baa leh shuruuxaadna waa leeyahay waa kitaab roon oo mujallad latiifa noqonaya shuruux mutacadidana waa leeyahoo culamo markaa mutacadida sharxay qaar sharxa ku dheeraado oo farabadiyey oo mujalladaad ku sharxay iyo qaar mujallad ku sharxay mid walba waxaanu kaga warramaa kitaabkaas xuquuqda nebiga sala allahu alayh wasalam iyo ixtiraamka nebigu mudan yahay iyo xuquuqda uu leeyahay ashyaada noocaasuu kaga warramaa wuxuu u keenay sheikhu hadalkanna tacdiimka musxafka alla weynayn jiray siday tahay ayuu u keenay iyo cidda musxafka nacdashaa inay gaaloobayso layskumana khilaafsano oo wax khilaafo arrinkaa ku jiraa ma jiro qofka qur'aanka nacdala ama musxafka nacdala ama ihaaneeya ama qurunkiiyo qaaduuraadka iyo nijaasta ku tuura ama ogaan ugu joogsada isagoo garanaya uu musxafkii yahay oo qur'aankii ilaaha yahay waa gaaloobaya walow haba u ictiqaadsanaado inay xaaraan tahay insaa la sameeyo oo istixlaal yaynay ka ahaan waayo istixlaalka waxaa loo shartiyaa dembiyada aan daatadooda gaalnimada u ahayn ayaa gaalaysiinta wax lagu gaalaysiinayo loo shartiyaa inuu xalaashaday shayga macaasida ka zina wa shurbi alkhamri yacnii ashyaada noocaasoo kale ah ayaa waxaa la odhanayaa hadduu xalaashado oo xalaalnimo ka ictiqaadiyey waa gaaloobay haddaanu xalaashanoo xalaalnimo ka ictiqaadinna ma gaaloobayo laakiin dembiga daatadiisa gaalnimada u ah oo iskii gaalnimo u ah yadaan waxaasiba raacin dee istixlaal looma shartiyo saas aawadeed ayuu shaikhulislaam ibnu taymiya waxa uu sheegay sheekh culammadii xanaabilada ka mid ah cibaaro uu yidhi oo ku saabsan cayda rasuulka sala allahu alayh wasalam qofka xalaashadaa waa gaaloobaya markaasuu yihi wa hafwatun cadiima wa zallatun munkara cibaaro noocaasoo kale u ka cabira simbirraxo markaa weyn weeye yacnii taasi waayo haddii la yidhaahdo caydii rasuulka la caayay sala allahu alayh wasalam marka la xalaashadaa lagu gaaloobayaa dee waxay noqonaysaa daatadeeda gaalnimo u maaha dee culammada ahlu sunna waljamaaca oo dhanna waxay ku ijmaacsan yihiin cayda rasuulka la caayo si badheera loo caayaa inay iskeed gaalnimo u tahay iyadaan laba xalaashan bay gaalnimo tahay xaaraannimadu ha ka ictiqaadiyo waayo dunuubta qaarkood waa mukafira bidaatiha oo yacnii sideeday gaalnimo u tahay dunuubta qaarkoodna marka xalaashadka iyo ictiqaadku uu raaco bay gaalnimo noqonaysa marka waa la kala farqiyey dembidii imaamulbukhaari saxiixiisa muxuu odhanayaa almacaasi min amri aljaahiliyati walaa yakfuru saaxibuha biirtikaabiha ila bishirki baabun almacaasi min amri iljaahiliya macaasidu waxay ka mid tahay umuurta jaahiliyada ee ficillada gaaladay ka mid tahy walaa yukafaru saaxibuhaa ama walaa yakfuru saaxibuhaa labada waa loo dabdiyaa cidda macaasida u saaxiibkii ma gaaloobayso ama lama gaalaysiinaayo biirtikaabiha imaatinka lala yimi keliya laguma gaalaysiinayo ilaa bishirki gaalnimada mooyaane marka muxuu kala saaray dembiyada qaarkood mujaradulirtikaab in lala yimaadaa lagu gaaloobaya dembiyada qaarkoodna irtikaabka laguma gaaloobaye waxaa lagu gaaloobayaa biistixlaaliha in la xalaashado marka farqaa loo dhexaysaya dembiyada allah muxuu yidhi ina allaha laa yakfir an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ma dhaafayo wixii gaalnimo ah yacanii ciddii ku dhibata gaalnimada kama dhaafayo wixii gaalnimada ka sokeeya ilaahay wuu ka dhaafayaa cidduu doono inuu ka dhaafo marka dembiyadii waxaa loo qaybiyey shirki shirkul akbar iyo duuna shirki wax ah marka martaba waaxida ma aha dembiyadu marka dembigii iskiisa gaalnimo u ah wax istixlaala looma shardinayo haddii xalaasheed lala yimaado waa dembigii oo sii ziyaaday waa kufri masiid waa gaalnimo laba jibaaran oo waxaa kale jira kufri mujarad iyo kufri masiid kufri mujarad waa maxay waa qadarka ugu hooseeyo ruuxu ku gaaloobay kufri masiidna waa maxay waa kufri kufri saaran shayga oo gaalnimo ayaa gaalnimadii lasii laba jibaaray oo in rasuulka la caayaa sala allahu alayh wasalam oo badheer loo caayaa waa gaalnimo in haddana la xalaashadaa oo la yidhahdaa way bannaantay in la caayaana waa gaalnimo laba jibbaaran waa kufri masiid kufr masiid xagga laga qaadanaya aayaadka qur'aanka laga qaadanaya inama annasii'u ziyaadatun fi lkufri suma isdaaduu kufran baa aayado kale allah ku sheegay gaalnimoy kororsadeen iyagoo gaalo ahabay haddana gaalnimo la yimaadeen waa kufri masiid marka khulaasadu waxay tahay cayda qur'aanka la caayo iskeed bay gaalnimo u tahay marka cidda cayda waa la dilaya waxaa loo dilayaa riddaa loo dilaya man badala diinahu faqtuluuh saasaa loo dilaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuub ilayk